alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sal اllah wslm wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeenani waa kii sideedaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wاsunna ou iska lahaa doctor saciid ibnu caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaan ka soo baxnay oo inoo soo dembeeyey oo darsigeenni hore u ahaa adkaarta adinka iyo wixii ku saabsanaa waxaan soo sheegnay shan shay oo adinka qofku markuu adinka dhagaysanayo looga baahan yahay in mu'adinka ajiibayo oo alfaadiisi uu la imaanayo kabacdi nebiga uu ku sallinayo radiitu billaahi uu la imaanayo allahuma salli calaa moxamed kabacdina waxa weeye uu ilaahay baryayo ducaysanayo arrimahaasaynu soo tilmaanno horay uga soo baxnay qofku ilaahay uu baryayo ducaysanayo nebi muxamedna uu wasiilo ilaahay u weydiinayo waxaan kaloo soo qaadannay adinka iyo aqimka dhexdooda inay ku jirto fursad ducooyinka lagu aqbalo musanifku halkan wuxuu ka bilaabay ducaa'u listiftaaxi furfurashada ducadeedii qofkii salaadii buu galay loo addimay markuu salaadii galay intuusan qur'aanka qiraa'adiisa bilaabin oo faatixadii bilaabin ayaa waxaa jirta adkaar halkaa ku jirto mustaxab oo sunnaa in la akhriyo adkaartii buu halkan qayb kaga hadlaya musanifka wuxuu leeyaha qofku markuu salaada galo oo uu xirto intuusan faatixadii bilaabin allaahuma allahyow baacid kala fogee baynii aniga iyo wa bayna khataayaaya gafafkayga kamaa sida baacadtaad u kala fogaysay bayna almashriqi bari iyo walmaqhribi galbeed allaahuma allahyow naqinii iga nadiifi min khataayaaya gafafkayga kamaa yunaqaa sida loo nadiifiya athawbu marada alabyadu ee cad min addanasi wasakda allahuma allahyow iqsilnii igu mayr iiga mayr min khadaayaaya gafafkayga iyo dunuubtaan galay bialji baraf iyo walmaa'i biyo iyo walbaradi qabow xadiidkani waa xadiiu abi hurayra waxaana wariyey bukhaari iyo muslimba way wariyeen asxaabu sunankuna way wariyeen xadiidkani marka wuxuu ka hadlayaa markaad salaadii gashid intaadan faatixada bilaabin waa abu hurayra wuxuu nebiga weydiiyey nebi allow aamusitaanka halkaad aamustid maxaad akhridaa markaad salaada gashid faatixadana aadan bilaabin markaasaa nebigu ducadaan u sheegay sal alla alih wasalam ducadaani waxay tilmaamaysaa in ilaahi la weydiisto adiga iyo wixii dembi sabab kugu noqon lahaa ilaahay inuu idinkala fogeeyo allahuma bacid baynii wa bayna khaayaaya ilaahu aniga iyo dembigaygana kala foge waxa weeye wixii dembi sabab igu noqon lahaa ilaahu iga foge kama bacata bayna almashriqi waalmaqhribi sida qorax ka soo bax iyo qorax u dhac loo kala fogeeyey ood u kala fogaysay maxaa loo cabbiray labadaas bani aadamku markay kala fogaansho ka warramayaan waxa caqligoodu uu tadaaruki karoo ay garanayaan uu fogay waa qorax ka soo bax iyo qorax u dhac meesha qoraxdu ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo intaa unbay garanayaan ayagu oo isleeyihiin waa ugu fog yihiin masaaxo ilaahu intaas xataa aysan ii soo jirsan wixii dembi sabab igu noqon laha ilaahu dunuubtii aan galay waxaad iga nadiifisaa sida marada cad loo nadiifiya marada cad maxaa meeshan loo khasisay oo goonida loogu sheegay marada cad hadday wasakhi soo gaarto wasakhday way ka muuqanaysaa haddii la mayloo la yidhaahda ha la nadiifiyana isla markiiba nadaafadeedii iyo bilicdeedii baa soo noqonaysa ilaahu sidaasoo kaleeto dunuubta iga nadiif laakiin maradu hadday madowdahay waxaa laga yaabaa ayadoo wasakh leh inay wasakhdii qarsato ilaahu marka qof saafi ah oo toobad la waafajiyo oo acmaal saalixa la yimaada oo dunuubta laga daahiriyo ilaahu iga dhig ilaahu dunuubta waxaad iga dhaqdaa buu yidhi nebigu bialji waalmaa'i waalbarad ayib waxaynu naqaanaa najaasooyinka adduunkan soo gaaraysa dadku ee najaasooyinka ah bal culimmada qaarkood waxay tilmaamayaan oy leeyihiin najaasada biyaha ku zuusha oo biyaha lagu daahiriyo najaasadaas iyo biyihii lagu daahirinayay labadooduba waa laba shay oo xisi ah kaadi baa ku soo gaartay dhiig najaasaa ku soo gaaray allah mustacaan saxaraa ku soo gaartay eybaa ku taabtay najaaso xisi ah ayaa ku soo gaartay biyaad ku dhaqdo marka najaasadiina waa shay maxsuusoo la taaban karo oo la arkayo kow shaygii zuulinayeyna waa shay maxsuusoo waa xisi dunuubta raadkeeda iyo dunuubta waxa zuulinaya oo meesha ka qaadayana waa najaaso iyo najaasadii wuxuu zuulinayo waa laba shay oo macnawiyaho hadda dunuubtu aad gelaysidna waa wax macnawi a ah inta badan waxaa zuulinayo toobadkeenkaad ilaahay u noqotay iyo istikfaartaad leedahay ilaahu ii dhaafo waxaan kaa zuulinayana ayaduba waa macnawi ayib saddexdaan shay waxaa gooni loogu khasisay xagga sarea laga soo dejiyey almaa waalthalj waalbarad saddexdooda xagga sare ka yimaadaana waa muahiraat wax dahira saddexdoo waxbay daahiriyaanoo lagu dahiraa maradii caddayd oo la isugu daray saddex shay oo saddexduba ay wax daahiriyaan shaki kuma jiro qof wanaagsanna uu dhaqay inay maradaasu nadiif noqonaysoon wasakhi ku haraynin sidaasoo kaleeto haddaad ilaahay u toobadkeentid ilaahay aad baridid baryo saxa alle aad baridid asbaabteedii aad la timaadid wixii kaa hor istaagaya aad ka dheeraatid ilaahay dembigaa inuu kaa dhaafayaaye shaki kuma jiro ducada labaadoo baabkan ku soo aroortay waxaa weeye xadiidkani waa xadiidka abu hurayra waa sheegnay kan dambeetana waa xadiiu caaisha iyo abu saciid alkhudri baa wada warinaya subxaanaka ilaahow nasahnidaada ayaad nasahan tahayoo xumo iyo ceeb oo dhan waad ka hufan tahay allow allaahuma allahyow wabixamdika mahaddaada lala qabo wa tabaaraka waxaa khayrkiisu batay ismuka magacaagaa khayrkiisu batay wa tacaalaa waxaa sarreeya jadduka sharaftaada walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro hayruka aan adiga ahayn ibnu taymiya wuxuu leeyahaa kaana akaru salafi yastaftixuuna bihi salafkii badankoodu ducadan dambe ayay ku furfuran jireen salaada markay galaan subxaanaka allahuma bixamdika tabaaraka ismuka tacala jaduka walaa ilaha hayruka waa ducaad u qiimo badan marka oo ilaahay lagu ammaanayo xumaato laga hufayo sharaf iyo ammaan dhammaystiranna ilaahay loo sugayo haddaad wada akridinna mushkilo male labadaan haddaad midkoodba salaad ku akridinna mushkilo ma oo duhurkiina maalan kan horaad akhrin casarkiina ducadan dambaad ku ducaysanaysaa maqhribkiiyo cishihiina kuwa soo socdaad ku ducaysan kartaa laakiin kulli in la wada jamciyo wax allaala wixii ducaaul istiftaax ku soo arooro dhan aad tiraada hal maqaan baan kula imaanaya culammada gobol ka mida waxay tilmaameen hadigii nebiga taasuinaysan ahayn laakiin maalinbaa mid iyo salaadda mid subxaanaka ilaahuw nasahnidaada ayaad nasahan tahay xumo iyo ceeb oo dhan aad ka hufan tahay wabixamdika mahadaada lala qabo wa waxaa khayrkiisu batay ismuka magacaaga magacyada ilaahay oo dhan khayrkoodaa badan sidaa ogeed baa ilaahay leeyaha hala igu baryo wa tacaalaa waxaa sarreeya jadduka sharaftaada ilaahay sharaftiisu way sarraysaa walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro hayruka adiga ahayn adiga keligaunbaa xaq ah muslim baa xadiidkan wariyey muslim ayaa xadiidkan wariyey kii horaa bukhaari iyo muslim wariyeen kan dambana muslim iyo asxaabu sunan baa wariyey waxaa laga yaaba inaan isdaba mariyey ducada saddexaad oo baabkan ku soo aroortay waa xadiidka caliy bni abi aalib wajahtu waan jaheeyey waan jeediye wejhii wejigayga liladii kii xaggiisa fatara abuuristeeda bilaabay assamaawaati cirarka iyo walarda dhulalka xaniifan xaalaan ahay mid iilanayoo diimaha xunxun oo dhan ka leexanayo diinta islaamka u leexanaya wamaa ana anuguna min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid la wadaajiya ka mid maah inna salaatii tukashadayda wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii geeridaydu lilaahi alla ayay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan wa bidaalika arrinkaasaana umirtu la ifaray wa ana anuguna min almuslimiina muslimiinta mid ka tirsan ayaana allaahuma allahyow anta adiga almeliku allaha boqorka ah koonkan oo dhan adduun iyo aakharaba allaha boqor u ah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane anta adugu rabbii rabbigaygii adaa i abuuray adaa iska kayleh adaa i maamula adaa ii taliya wa ana cabduka addoonkaagii baanahayo intaasba waan kuu qirsanahay ilaahay dalamtu waxaan dulmiyey nafsii naftayda qofka waxaa la cafin karaa markuu ku yidhaahdo dembi baan kaa galo khalad baan kaa galay iska kay cafi laakiin qof aan aaminsanaynba inuu khalad kaa galay hawshiis waa adagta sida ogeed waa inaad qarato horta dembiilo inaad taho dulmi kaa dhacay dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda nabigeennu dulmi ma gelin sal allahu caleh wasalam laakiin addoonnimadiisana waa ictiraafsan yahay innagana waxbuu ina baraya wactaraftu waxaan qirsanahay oo aanan diidanayn bidembi dembigayga waa qirsan aliqraar waa sayid alaxkaam qiraalka qofku inuu qirto yidhahdo waxa anaa sameeyey axkaamtii iyo xukumkii la marin lahaa asaga ugaas uu hogaaminaya faqfir ilaahyow ii dhaaf aniga dunuubii dembiyaashay waa jamcu tagsiir jamiican dhammaan ilaahow wax allaala waxaan dembi galay mid yar hadduu yahay mid badan hadduu yahay ilaahu kulli ii dhaaf unuubka jamcu taksiir ah jamiican dhammaan xaleeyihiin innahu amar yashaaniye laa yakfiru ma dhaafa adunuuba dembiyaasha ilaa anta adiga maahane adig unbaa dembiyaasha dhaafi kara waman yakfiru dunuuba ila allah yaa dunuubta dhaafi karoon alla waa ruuxna ilaahayu dembigayga ii dhaaf marka wahdinii ilaahyow i hanuuni maxaa lagugu hanuuniyaa liaxsani اlakhlaaqi dabeecad iyo akhlaaq midda ugu wanaagsan ilaahay igu hanuuni laa yahdii ma hanuuniya dadka liaxsanihaa akhlaaqda teeda wanaagsan ilaa anta adiga unbaa ku hanuunin kara ruux kale oo dadka akhlaaqda teeda wanaagsan ku hanuunin karaa ma uu jiro adiga maahan sidaa awgeed haddaad aragtay ruux akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan ilaahay baa ku hagoo ku hanuuniyey haddaad aragtay ruux dabeecad iyo akhlaaqdu ka dhuntay ilaahay baa ambiyey subxaana wa tacala meesha ka saaray walidaalika axaadiista qaar waxaa ku soo arooray culummadu ay sugayaan qaarkood inuu nebigu odhan jiray ilaahayow abuurkayga iyo khalqigayga saad u qurux badnaysiisay akhlaaqdaydana ilaahay uu qurux badnaysii waxaa ugu badan oo jannada ilaahay lagu galaa nabiga la weydiiye sal allahu caleh wasalam markaasuu wuxuu yidhi taqwa allahi wa xusnu lkhuluq waa alla kacabsiga iyo akhlaaqda wanaagsan baa ugu badan oo janna lagu galaa marka inaad ilaahay weydiisatid akhlaaqdaada iyo abeecadaada inuu hagaajiyaayo waa hay qaali ah hlaaqda wanaagsani maxay tahay culummadu aaraa kala duwan bay ka leeyihiin qaar waxay leeyihiin badlu shayga wanaagsan in la bixiyo qowlan wa ficlan wax allaala wixii wanaagsan inaad hurtid hadday tahay wax lagu hadlo iyo hadday tahay ficla iyo kaful ada dhibaatada dadka inaad ka haysatid qowlan wa ficlan wax dhiba dadka ha u geysan xagga hadalka wax dhiba dadka ha u geysan xagga ficilka ixtimaalu اlأdaa dadka dhibka kaa soo gaarayana inaad u sabartid hadday noqoto qowlan iyo ficlan wixii dadka kaa soo gaarayana u sabar iyo bashaashat اlwajhi inaad la timaado weji furfurnaan oo qofka walaalkaayoo kuu imaanaya aad noqoto qof u dabacsan oo u weji furfuran oo weji macbuus oodan ahayn akhlaaq wanaaggay ka midta ayib wahdinii ilaahyu ihanuuni liaxsani lakhlaaqi akhlaaqda teeda wanaagsan ugu wanaagsan laa yahdii ma hanuuniya liaxsanihaa ah, akhlaaqda teeda ugu wanaagsan ilaa anta adiga maahanin wasrif ilaahyu iga leex cannii aniga xaggayga sayi'ahaa akhlaaqda teeda xun ilaahyu iga leex ilaahu iga weeci ilaahu igarab mari akhlaaq xun ilaahu baan kaa magangelaya laa yasrifu ma leexiyo cannii xaggayga sayi'ahaa akhlaaqda teeda xun ilaa anta adiga maahane akhlaaq xumo iyo dhaqan xun adig unbaa iga leexin kara ilaahu iga leexi labayka ilaahu waan ku ajiibay dacwadii iyo tawxiidkaad igu yeertaan aqbaloo ajiibay wasacdayka ajiibitaan ajiibitaan kale daba yaallo oo aan kala go'lahayn mar walba ilahu ku ajiibsano aan kuu nuglaha waalkhayru khayrkuna kulluhu dhammaantii biyadayka labada gacmood buu ku jiraa labada gacmood oo ilaahay siday yihiin aynagu ma naqaan laakiin waan u sugaynaayo nabigeenaa yidhi walkhayru khayrku kulluhu dhammaantii biyadayka labada gacmood buu ku jiraa gacmaheenna ma shabbahaan kuweenna uma eka shuqul iyo shaqo kuma leh waa gacmo ilaahay jalaalkiisa iyo suldaankiisa iyo cadamadiisa u munaasab aynaguna kayfiyadooda inaan garanayn caqligeennuna uusan haleeli karin washaru sharkuna laysa ma ilayka xaggaaga mid loo nisbeeyo sharka iyo khayrkaba ilaah baa abuuray khalqiga ilahay bay ka mid yihiin laakiin marka ilaahay la baryayo ilaahigiisa harka abuurayo waxaysii waxay leeyihin culimmadu waxaa ka habboon inaad tidhaahdid ilaahiga khayrkaa sameeyey oo sidaa sameeyey oo samaawaadka abuuray oo cirarka abuuray oo jannada lahaayo ambiyada ilaahay sameeyey oo malaa'igta lahaayo ilaah waxaa isii ayib haddaad tidhaahdid ilaahay sharka ma abuurin ee khayrka keliyu abuuraa waxaa ka imaanaysa inaad ilaahyadu inay tacadudaan ogoshahay ilaahyo badan oo qaarna sharka abuuro qaarna khayrka abuuro arrinkaasuna waa khalad marka shar iyo khayr ba alla abuuray laakiin khayrkaan alla u tiirinayna ta'adub ilaah laga edabsanaya washaru laysa ilayk waa ta'adub fii baabi ducaa tabaaragta khayrkaaga ayaa batay washaru laysa ilayka ana anugu bika adaan kaa ahaaday oo wixii aad isiisay ayaan wax ku aha wailayka xaggaagaan u ahaanaya adaa yahaysiiye bitawfiiqika wailayka xaggaagaan u ahaanaya tabaaragta khayrkaaga ayaa bato watacaalayta waad sarraysaa astaqfiruka ilaahu dembidhaaf baan ku weyddiisan waatuubu waan kuu toobadkeenayaa ilayka adiga xaggaada ayaan ilaahu kuu toobadkeenaya xadiikan muslim baa wariyey waana xadii aad u weyn ammaanta ilaahay baa ku badan markaad ilaahay aad u ammaantid adigu dembigaaga qiratid markaa kabacdi baad leedahay ilahu dembigayga i dhaaf astairuka waatuubu ilayk cidtaasoo ducaa nebigu waa taagan yaha weli wax ma bilaabin sal اllahu alayh wasalam marbuu ducadan akhrisanaya xadiidka ku xiga xadiikaas xadiidka afraadna baabkan haddii axaadiistii aan soo maroo dhan lagu darana xadiidka soddonaad ah xagga adkaarta marka laga hadlahayo waxaa weeye xadiidka caaisha allaahuma allahayow rabba jibraa'iila jibraa'iil allihi abuuradow oo rabbiga u ahaayow wa miikaa'iila miikaa'iil allihii rabbiga u ahaayow wa israafiila israafiil allihii rabbiga u ahaayow faadir asamaawaati cirarka abuurkooda allihii bilaabayow iyo walardi dhulalka caalim alghaybi waxyaalaha maqan allihii ku cilmi iyo ogaal lahaayow iyo washahaadati waxyaalaha loo jeedo anta adigu taxkumu waad xukumtaayoo kala saartaa bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda fii shaygii kaanuu ay ahaayeen fiihi shayga dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan ihdinii ilaahyow ihanuuni limaa shaygii ikhtulifa la khilaafay fiihi dhexdiisa oo min alxaqi xaq biidnika adiga idankaaga iyo doonitaankaaga innaka adigu tahdii waad hanuunisaa man ruuxii tashaa'u aad doontid ilaa siraatin jid ayaad ku hanuunisaa oo ku hagtaa mustaqiimin ee toosan ayib xadiidkan waxaa wariyey muslim intaan baryadii la gaarin baa wuxuu nebigu ku ducaysanayaa rabbi jibraa'iil kow wa mikaa'iil labo wa israafiil saddex waxay culimmadu isweydiiyaan saddexdaan malag maxaa loo khasisay oo magacooda gooni loogu sheegay waxay culimmadu arrinkaa kaga jawaabaan waxaa la dalbayo oo hanuun ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku nooleeyaa qalbiga hanuun buu nebigu cudsanaya wuxuu weydiisanaya ilahay waa hanuun iyo wanaag hanuunkana qalbigaa ilaahay ku nooleeya saddexdan marag oo meesha lagu sheegayna ilaahi baa subxaanahu wa tacaala wuxuu yeelay gacmahooda asbaabta addoommada ilaahay ay ku noolaadaan see uga yeelay saddexdan marag asbaabta addoommada ilaahay ay ku noolaadaan tusaale ahaan malakuljibriil oo kaleeto ilaahay waxyiguu u soo dhiibay waxyigaasna ilaahay ambiyadiisa ayuu ku nooleeyey adduunkan iyo aakharadanba waa lagu liibaanay marka adduunka iyo aakhirada waa lagu liibaanay waxyigii nebi muxamed ilaahay malku jibriil ugu soo dhiibay marka shay xayaatada bani aadamku ay ku jirto akhri adduunba ayaa malku jibriil ilaahay sabab nooga dhiga kow qodobka labaad oo malagga labaadoo israafiil ah malagga waxaan ka wadaa labada mikaa'iil ah ilaahay wuxuu u tala saartay roobka iyo dhibicda ka imaanaysa samada ilaahayna shay walba ayuu ku nooleeyaa roobkaas adduunyadan dadka iyo dunyada iyo dugaagga iyo geedaha iyo waxoo dhan waxay ku nool yihiin roobkaa imaanaya haddaan roobkaa imaan abaar bay u baaba'ayaan geeduhuna waa qalalaya ayadana xayaatadii makhluuqaadka ilaahay sidaa u geliyey kan saddexaadii waa israafiil oo waa malagga saddexaad oo meesha lagu sheegay ilaahay asagana wuxuu u tala saartay malagaas inuu afuufo nafta markay dadku qiyaamada la gaaro oo qubuurtooda ay ka soo kacayaan faidaa hum qiyaamun yanduruun lirabbi alcaalamiin ayay dadku usoo istaagayaan tawasulka marka ilaahay lagu tawasulo rubuubiyadiisa kuwaas uu rabbi u yahayna nafafyaalka ayaga uu rabbi u yahayna lagu tawasulo ee waaweyn waxay ku tusinaysaa ta'fiir bay waxay ku leedahay wixii ilaahay aad weydiisanaysay inaad heshid ah. ilaahay baa malaa'igta intaa quwadoodu la egtoo waxaa ilaahay u tala saartay waxyiga samaawaadkii waxa weyn roobkii ka imaanayay khalqigii dhintay soo afuufiddooda hal mara la afuufo soo noolaintooda intaa awoodda baaxaddaas leh malaa'igta la eeg oo awooddaas leh ilaahigii abuurtay oo kuwa rabbiga u ahaa ilah wadaan ku weydiisanayaade ku baryayaa dadku waa iskhilaafsan yihiin adduunkan nin walba wuxuu leeyaha ana asabtu kabad alxaqiiqa xaqiiqadii anaa ku habsaday nin walba wuxuu leeyaha anaa saxan ilaahayow waddada saxda ah oo dad badani ay ka bayreen ilahuw jidkaa mustaqiimka igu hanuuni ilaahay baa la weyddiistaa haddaad baadinimo ka baqaysid kulligan waa ka baqaynaa ruux nool lah fitan aamin loogama aha ilahuw jidka mustaqiimka igu toosidhe ihdina siraada almustaqiim maalin walba waa ku tukanna allahuma allahyow raba jibraa'iila jibraa'iil rabbigiisa wa mikaa'ila iyo mikaa'il rabbigii wa israafiila iyo israafiil rabbigii faatira samaawaati samaawaadka abuurkooda allihii bilaabayow iyo walardi dhulalka caalim alghaybi waxyaalaha maqan allihii ku cilmi lahaayow iyo walshahaadati waxyaalaha jooga anta adugu taxkumu waad kala saartaa bayna cibaadika addoommadooda dhexdooda fii maa shaygii kaanuu ay ahayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafsan adduunkan iyo aakharaba ihdina ilaahu i hanuuni limaa shaygii ukhtulifa laysu khilaafay fiih dhexdiisa min alxaqi xaq ah biidnika adiga idankaaga iyo iraadadaada iyo doonitaankaaga ilaahyow igu hanuuni innaka adugu tahdii waad hanuunisaa man ruuxii tashaawu aad doontid ilaa siraadin jid mustaqiimin ee toosan wallahu aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamedi waaalihi wsaxbi ajmain